alxamdu lilh rb اlcaalamiin wslى اllah lى muxamedi wlى ali muxamed wslma tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat waxaynu bilownay kitaabkii riyaad saalixiin waxaynu sheegnaa xadiiska afraad wa can abi cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi alansaariyi radia allahu canh waxa uu soo wariyey imaam muslim uu ka wariyey abi cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi alansaari radia allaahu canhuma isagiiyo aabbihiiba waxay ahaayeen laba saxaabi waxaanu ka mid ahaa isagu min almukiriin saxaabadii axaadiista badnayd buu ka mid ahaa toddoba saxaabi oo saxaabada nebiga ka mida calayhi asalaatu wasalaam mid waliba wuxuu soo wariyey kun xadiis in ka badan toddobadaasuu ku jiraa sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wabnu cabbaasin kada bnu cumar waxaa lagu kulmiyaa labada beyt beydka hore weliba wuxuu sheegayaa inuu mid waliba qaybay kun xadiis in ka badan laga soo wariyey sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu kun in ka badan baa laga soo wariyey min alxadiisi axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam oo mudar ugu khayr badnaa dadkaba ugu khayr badnaayo ayaa markaa laga soo wariyey axaadiistiisii yacni mid waliba uu xambaaro laga soo wariyey beytka labaad buu ku tirinayaa toddobadaba abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun abuu hurayra waa garanaysaan waxa weeye waa saxaabigii ugu riwaayada badnaa sacdun jaabirun anasun sacadka waxaa loo jeedaa abu saciidin alkhudri baa loo jeedaa waa sacd ibnu malik ibni sinaan waa abu saciidin alkhudri jaabirun waa jaabir ibnu cabdillaahi alansaari waa joognaa xadiiskan aynu hayno saxaabiga soo wariyey anasun waa anas ibnu malik sidiiqatun waa caaisha radia allahu canha asidiiqatu binti sidiiq ibnu cabbaas iyo ibnu cumar waa toddobada can abi cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi alansaariy radia allahu canhuma qaala kunna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalama fii ghaza wuxuu yidhi jaabir waxaanu ahayn maca anabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga la jirkiisa qaar ku sugan baanu ahayn fii ghazaatin yacni ghaswo yacni markaa dagaal markaa jihaad ah oo duullaan ah baannu nebiga wehelinnay oo la duullay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina bilmadiinati la rijaalan maa sirtum masiiran walaa qatactum waadiyan ila kaanuu macakum ina bilmadiinati madiino waxaa ku sugnaa la rijaalan rag maa sirtum masiiran walaa qatactum waadiyan raggaasoo maa sirtum aydaan soconnin masiiran meel la socdo walaa qatactum aydaan goynin oo ka tallaabin waadiyan tog xaal axwaasha ka mida ilaa kaanuu macakum xaalay la jidhkiinna ahaadeen mooyaane yacanii waa idin weheliyeen tog kastaa ka tallowdaan iyo masaafo kastaa socotaanba raggaa madiine joogaa maciinnay ahaadeen xabasahum almarad xanuun baa xabisay oo idinka reebay marka xaggii niyada ayay idinkala macahaayeen waxayna jeclaan lahaayeen inay caafimaad qabi lahaayeen oo ay marka idin raaci lahaayeen marka maadaama sidaa ay jeclaayeen oo ay tamanninayeen oo cudurdaarkaasi baajiyey yacnii waxay ka dhigan yihiin qaar idinla socdoo kaley ka dhigan yihiin fadligii ajarkaa heshaan oo kalena waa helayaan xabasahum almarad wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo isla muslim ah ilaa sharikuukum fil ajri inay ajirka idinla wadaagaan mooyaane xaal axwaasha ka mida ma jirtaan xaalay marka ajarka idinla wadaagayaan mooyaane nusakha qaar dabdigu wuxuu ku dhacay sharakuukum waana khalad saxdu waxay tahay ra'du inay hoos dhiganta waa sharikuukum marka ciddii marka ay dabdigu kaga dhacay nuskhadeeda nuskhadu haysta ay kaga dhacday ra'da kordhigeeda ma ahe waa hoos dhiganta waa hoos dhigantay ra'da rawaahu muslim muslim baa soo wariyey xadiiskan xadiiska markaa shanaad waa la macno wa rawaahu albukhaariyu bukhaarina waa soo wariyey can anasin anas isagoo ka warinaya qaala inuu yidhi anas rajacnaa waa soo noqonnay min ghaswati tabuuk ghaswadii ghaswatu tabuuk baanu ka soo laabannay ruum baa lagu duulayey masaafaduna waa dheerayd hadda tabuuk waxay ku taallaa darafka marka waxa sacuudiga marka waa halka shaam ugu soo yani waxa weye ugu soo xigtay xagga sacuudiga darafka shaam weeye run baana markaa ka telinayey ghaswada tabuuk baanu ka soo laabannay buu yidhi maca anabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga la jirkiisa xaalan ku sugannahay fa qaala markaasuu wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam inna aqwaaman khalfana bilmadiina nusakha marka qaarkood waxay qorayaan khalafuuna macnuhuna waa islaamkii inna aqwaaman rag raggaasoo khalafuuna inagaga dambeeyo inagaga hadhay bilmadiinati madiina markaa inagaga hadho inagaga dembeeyey ama khalfana sida markaa ii qoran yacni markaa dabadeen ku sugnaa bilmadiinati madiina ku sugnaa maa salaknaa shicban maynaan soconnin shicban waddo buur ku taalla maynaan marin shicbiga waxaa la yidhahdaa waddada buurta ku taalla la yidhahdaa karin yar oo buur ku taalla maynaan marin walaa waadiyan togna maynaan marin xaal axwaasha ka mida ilaa wa hum macanaa ilaa walxaal hum iyagu macanaa la jirkeenna ay ahaadeen mooyaane xabasahum alcudur waxaa xabisay oo baajiyey oo inaga reebay cudurdaar labadan xadiis waxaa markaa uu keenay baabkan baabul ikhlaas wa ixdaari nniya in waxa weeye niyada wanaagsan lagu helaayo camal aan la samaynin ajarkiis in lagu helayo barakada ay leedahay niyada wanaagsan baa laga qaadanayaa camal qofku aanu kuba kicin laakiin uu niyaysnaayoo doonayay inuu sameeyo cudurdaarku se u diidey ayuu wuxuu noqonayaa inuu fadligiisi iyo ajarkiisii helaayo ou la mid noqonayo kii sameeyey la mid noqonayo cudurdaarkaa xabisay ha noqdo xanuun ha noqdo ama cudurdaar kale ha noqdo xadiiska hore wuxuu sheegayaa xabasahum almarad xanuun baa markaa xabisay oo baajiyey xadiiska labaadna wuxuu sheegayaa cudurdaar baa baajiyey xabasahum alcudruna waa ka waasacsan tahay xabasahum almarad xanuunku waa qayb ka mid a cudurdaarka waxaa dhici karta yacni markaa ashyaa kale inay baajiso oo aan xanuun ahayn laakiin xanuunka si gaaraa loo tilmaamay nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam jihaadkii uu baxay oo markaa waxa weeye markaa ay u safreen isaga iyo saxaabo badani raggii markaa saxaabada ahaa ee iyaguna rabay oo doonayay jihaadkaa inay raacaan oo cudurdaarku ka baajiyey ama xanuunku ka baajiyey oo sidaa ku raaci waayey niyadooduna ay dhammaystirnayd waxay kari karayeenna intaa la imanayey waxay noqonaysaa ajarkoodii oo dhammaystiran bay helayaan waxay dhici karta wakhtiyada qaarkood inaanu isagu xanuunsanaynee qof xanuunsanaya inuu hayo uu ka bixi kari waayaa dhici kartaa sidii cuhmaan ibnu cafaanba uga baaqday ghaswatu badrin cuhmaan bnu cafaan radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu qabay inantii nebiga sala allahu aleyh wasalam buu qabay dabeedna way xanuunsanayso way cuslayd nebiga ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee adigu ku hadhoo la joog intii uu nebigu maqnaaba inay dhimatay marka reebista loo reebay inuu markaa rogrogo zawjadiisii xaaladda noocaasa loo reebay waxay noqonaysaa cudurdaar ka baajiyey marka wuxuu noqonayaa fadligii inuu helayo yacni ghaswatu badrin kaannahu inuu ka qayb galay yani dadka markaa cudrigu xabisay ayuu markaa soo gelayaa maradku isaga yaanu ku sugnaan laakiin yacni sababta noocaasa ayuu u baaqday halkanoo keliyana maaha camal kastoo khayra bay culammadu yidhaahdaan oo qofku markaa uu doonaayey inuu sameeyo oo cudurdaar u diiday oo uu tamaniyayo oo jeclaysanayay inuu sameeyo oo cudurdaarkaasi uu ka maqnaan lahaa si uu u sameeyo yaa uu sidaa jeclaysanayo wuxuu awoodi karayana uu la yimi wuxuu noqonayaa ajarkii inuu helayo noqonaya waa sababta laynoo yidhi yacnii hadduu marka idaa saafara arajulu aw marid ninku hadduu markaa waxaa safro amaba u bukoodoo xanuunsado oo uu sunnayaashii ashyaadii uu samayn jiray oo kale la wada iman kari waayo iyo soomankii iyo waxaa loo qoraa markuu muqiimka ahaa ee caafimaadka qabay ee uu negaa camalkii uu samaynayo kalaa loo qoraa ajarkii baa loo qoraa waa noocan oo kale weyi masalan ruux baa wuxuu markaa doonayaa niyaysnaa xajkii inuu baxo ama cumradii u baxo deedna wuu awoodi waayey ama cudurdaar baaba xabisay ama qabbaaba ku dhacdo waxaa la yidhi dee xanuunnaha jiro cid cimraysanaysaaba ma jirto ama cid xajinaysaaba isagana waa ka go'nay oo niyadiisu waxay ahayd inuu xajka ama cumrada aanu ka baaqan wax alle wuxuu awoodi karaya waa la yimi waa u suura geli weeye fadligii waa yeelanaya yaa raaxiliina ila albeyti alcatiiqi laqad sirtum jusuuman wa sirnaa naxnu arwaaxa yacni wuxuu yidhi markaa dadkiinna markaa u safraya yacni markaa kacbadii u safrayow ee gurigii qadiimkaa u safrayow idinku jidh ahaan baa u socoteeno yacni markaa aa ku tagteen marka waxaa kacbadii annaguna wasirnaa naxnu arwaaxa annagana nafahayagaa tegey buuri yaa waa niyaysnaynoo dee niyada markaa xaggaasaanu ka tagnay buuri xaggaas ayaanu ka tagnay macnuhu saasoo kale ayuu marka u dhacaya xadiiska lixaad wa can abi yaziida macni bni yaziida bni alakhnasi radia allaahu canhum wa huwa wa abuuhu wa jadduhu saxaabiyuun bukhaari wuxuu ka soo wariyey abi yaziid oo macni bni yaziid ah ibn alakhnas wa huwa wa abuuhu wa jadduhu saxaabiyuun isaga oo macni ah iyo aabbihii oo yaziid ah iyo awowgii oo akhnas ah saddexduba waa saddex saxaabi saddex saxaabi weeye saas aawadeed buu u ihi radia allaahu canhum qaala wuxuu idhi kaana abii yaziidu akhraja danaaniina yatasaddaqu biha wuxuu yidhi wuxuu ahaa abii aabbahay yaziidu oo yaziid ah ama yaziid ahaaday ama ka bedelo yaziidu yaziid wuxuu ahaa akhraja mid soo saaray danaaniira diinaaro cadfubayaankaa fiican in laga dhigo yaziid cadfubayaan ayaa fiican waliha kaana abii aabbahay wuxuu ahaa yaziidu oo yaziid ah akhraja mid soo bixiyuu ahaa kaanada khabarkeedu waxay noqonaysaa jumladan akhraja danaaniira akhraja mid soo bixiyuu ahaa danaaniira diinaaro mid soo saaray buu ahaa diinaaradaasoo yatasaddaqu bihaa uu sadaqadaysanayo diinaarada aad ka sifayso ama faacilka aad ka xaalayso wuxuu danaaniirta soo saaray akhraja huwa huwadaasaa laga xaalaynayaa wuxuu diinaarada soo saaray yatasaddaqu bihaa xaalu niyaysan yahoo doonaayo yaa inuu sadaqadaysto doonaayo fa wadacahaa wuxuu dhigay cinda rajulin nin agtiisuu dhigay ninkaasoo filmasjidi masjidka gudihiisa ku sugan ninkaasuu ag dhigay oo uu yidhi markaa cidda markaa masaakiintaad aragto ha qaataane markaa siiy fa ji'tu waan imi buu yidhi haddaan macni ahay waa inankii fa akhadtuha waan qaatay diinaaradii baan qaatay fa ataytuhu bihaa fa ataytuhu waan u imi aabbahay yaziid ah bihaa danaaniirtii baan ula imi ama xaal danaaniirtii i weheliyaan baan u imi waxa bannaan ba'da inaad ka dhigto tacdiya ama aad ka dhigto musaaxaba haddaad tacdiye ka dhigto waxay noqonaysaa biha danaaniirtan ula imi ula imi haddaad markaa xaal ka dhigtana waxay noqonaysaa waxaan u imi biha ay multabisan biha xaalan danaaniirta ku dheehanayn ay weheliyaan fa qaala wuxuu yidhi yasiid baa odhanayaa wallaahi allah baan ku dhaartaye maa iyaaka aradtu adiga kuulama jeedin buu yidhi adigu inaad qaadato kii doonayay ma ihi anigu maan doonayn adigu inaad qaadato fakhaasamtuhu ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ula gartegay oo bimacnaa ula doo tegay inaannu isula tagno oo ku kala baxno rasuulka sala allahu aleyh wasalam agtiisa rasuulkii baan u tagnay fa qaala wuxuu yidhi labadiiba markay u sheegeen fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laka maa nawayta yaa yaziidu laka adiga waxa kuu sugnaaday maa nawayta kii aad niyeysaa kuu sugnaaday ay alladii nawaytahu yaa yaziidu yaziidow waxaad niyeysaad leedahay walaka maa akhadta yaa macnu walaka adiguna waxaa kuu sugnaaday maa akhadta waxaad qaadataa kuu sugnaaday alladii akhadtahu yaa macnu macnu rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa inuu markaa yasiid oo macni aabbihii ah ayaa wuxuu soo saaray diinaarro sadaqad uu la rabay diinaarraduna waxay ka samaysnaayeen dahab halka diinaar waa afar garaam iyo rubuc dahab ah afar garaam iyo rubuc taqdiirka ugu yar bacdii way ka sii badiyaanoo waxay qaarkood gaadhsiiyaan afar garaam dhibic siddeetan oo dahab ah garaamkan hadda waa la garanayaa dhowr iyo konton dollar ayuu marayaa marka diinaaro marka waxa weeye jamac ah ayuu soo saaray ninkaasuu u dhiibay oo ag dhigay wuxuu idhi cidda baahan sii yaziid inankiisii oo macni abaa u yimioo dee yidhi waa baahanahay oo qaatay ma aqaan inuu isu garanayey ninkan danaaniirta loo dhiibay inuu marka inanka iyo odaygii u dhiibay inuu isu garanayay in kale muuji diinaaradii markuu qaatay iskama aamusina isagoo wata diinaaradii ayuu ula yimi aabbihii oo qisadii u sheegay dee sadaqad baad la doonaysay cid baahan in la siiyey amba waa baahanahayo dee anaaba qaatay dee wuxuui maya adiga kulama rabin yaa adiga kulama rabine cid kale inay qaadato ayaan markaa rabay nebigay isula tageen calayhi salaatu wasalaam qisadii bay u sheegeen markay u sheegeen nebigu waa u garnaqay wuxuu ugu garnaqay yasiidow waxaad niyaysay baad leedahay oo niyadaadii ayaa markaa sawaabka kuugu sugnaanaya yaa adiguna waxaad qaadataad leedahay lagama soo celin hadda sadaqadaadii ku asaxday mawdicu shaahid waxay tahay laka maa nawayta yaa yaziidu waxaad niyaysaad leedahay yacni markaa taas weeye sadaqadani ma sadaqa faralay ahayd mise mid sunnay ahayd addaahir waa inay markaa sunno ahayd oo jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdaan sadaqaddu hadday tahay dee tii faralka ahayd oo zake ay tahay oo kale dee faraciisa ma siin karo waxay ka dhigan tahay marka waxaa weeye kaannahu dee inuu markaa eh, naftiisa ku bixinayo ama waajib kale ku ridayo marka addaahir waa inay sadaqa sunno ahayd mar hadday sadaqa sunno tahayna dee way ku baxaysaa iyagaba waa ku baxaysa waxaa laga qaadanayaa waxa weeye inuu markaa inanka iyo aabbaha inay markaa waxa weeye doodi karaan iyagoo aan markaa cuquuq iyo dhib lagu samaynaynin inuu markaa waxa weeye ilmuhu aabbaha la garnaqsan karo yaa oo cid markaa ay wax u wada sheegan karaan taasina cuquuqii aynay soo gelaynin ayaa laga qaadanaya toddoba wa can abi isxaaqa sacd bni abi waqaasin malik bni uhayb bni cabdi manaafi bni zuhrata bni kilaab bni murata bni kacb bni lu'ayin alqurashiyi alqurashiyi azuhriyi radia allahu canh axad alcasharati almashhuudi lahum biljannati radia allahu canhum bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi isxaaq oo sacd bni abi waqaas ah abi waqaas magiciisana waxaa la odhan jiray maalik baa la jiray maalikna ina uhayb yahay uhaybna ina cabdimanaaf yahay cabdimanaafna ina zuhre yahay zuhrana ina kilaab yahay kilaabna ina murro yahay murrana ina kacbi yahay kacbina ina lu'ayi yahay oo alqurashiyi quraysh loo nisbeeyey azzuhriyi oo bani zuhre loo nisbeeyey bimacnaa jiribkaa ka mid ahaa yacnii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay isugu yimaadaan odayga shanaad kilaab ibni murra ayay isugu yimaadaan wuxuu ka tirsanaya halkuu nebiga ugu tegaayo maalik oo aabbihii ah abiwaqaasna la yidhaahdo uhayb oo awowgii ah cabdimanaaf oo markaa awowgii labaad ah zuhra oo awowgii saddexaad ah yacnii afartaa markuu ka tirsado ka shanaad waa ugu tegayaayo kilaab ibn murra nebiga ka dhaxaysa calayhi salaatu wasalaam iyo sacd ibn abi waqaas odayga shanaad bay isugu tegeen laftu ka dhashay banu zuhra la yidhaahdaayo waa laftii nebiga dhashay calayhi salaatu wasalaam ee ree abtiga uu ahayd oo sacd ibnu abi waqaas dee nebiga abtiyadiibuu ka mid ahaa abti ruma nebigu ma lahayn waxaana laga soo wariyaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam liyurinii imru'un khaalah bal nin walowba abtiga ay tus yacni sacad marka awalu man ramaa sahman fii sabiili illaah waa kii ugu horreeyee leeb u gana ilaahay waddadiisa jihaadka ah waa kii ugu horreeyee leeb u gana ayuu ahaa mm. markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi haada khaalii falyurinii imru'un khaalah kaasi waa abtigaye bal nin walowbaa abtiga tus macnahaasuu dhacay wuxuu ka mid ahaa alcasharatu almubashariina biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey ayuu ka mid ahaa oo ku jiray saxaabada nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu fadli badan sida ahlu sunnati waljamaaca qabaan tobankaa jannada loogu bushaareeyaa ugu fadli badnaa markaa tobankaasuu ku jiray tobankaa ayuu ka mid ahaa axad alcasharati almashhuudi lahum biljannati radia allahu canhum ma aha saxaabada cidda janno loogu bushaareeyey tobankanoo qura oo ashkhaas kale oo saxaabada ka midaba in janno loogu bushaareeyey waa jirtaa laakiin tobankan si gaaruu nebigu ugu bushaareeyey si khaas ah oo uu yidhi casharatun filjanna toban baa jannada gelaya abuubakrin bakrin filjanna wa cumarun filjanna wa fi ljanna wa caliyun fi ljanna markaasuu baaqi alcasharana sheegay tobankii saasuu ku taxay nebigu calayhi salaatu wasalaam tobankuba waa muhaajiriin ruux ansaari kuma jiro waxyaalaha caddaynaya ka mid tahay ansaarta iyo muhaajiriinta in muhaajiriintu fadli badan yihiin waayo tobanka saxaabiya saxaabada ugu fadliga badani waa wada muhaajiriin weeye waa midda kale muhaajiriinta nebigaaba ka mida calayhi salaatu wasalaam yaa lowla alhijratu lakuntu imra'an ansaariya waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hijradu haddaynay jiri lahayn ruux ansaaraan noqon lahay oo ansaar ka mid ah laakiin waxaan uga noqon waaye hijraa jirta marka fadiilada hijrada siduu u yeesho ayaa marka waxa weeye wuxuu ku jiraa nebigu calayhi salaatu wasalaam muhaajiriinta waanu soo hijrooday waanu soo hijrooday qaala wuxuu ihi sacd ibnu abi waqaas jaa'anii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxaa ii yimi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam yacuudunii xaaluu isoo booqanayuu ii yimi alciyaada iyo aziyaara kala jira aziyaara waa booqashada caadigaa weeye ee aan xanuun u sabab ahayn laakiin qofka marka loo soo booqanayo xanuun ku sugan daraaddeed waxaa la yidhahdaa ciyaada la yidhahdaa ciyaada ayaa la yidhahdaa wuxuu nebigu i yimi calayhi salaatu wasalaam sacad baa odhanaya yacuudunii xaaluu isoo booqanayo oo bimacnaa anoo buka ayuu isoo booqanayay caama xajat alwadaac ama caama xijat alwadaac yacnii xajkii markaa xajatulwadaac sannadaas ayuu soo booqanayey min wajacin xanuun daraaddeed ayuu iga soo booqanayey xanuunkaasoo ishtadda bii igu darnaaday ishtadda bii waxaa laga sifaynaya wajaca fa qultu waxaan idhi haddaan sacad ahay yaa rasuul allaahi allah rasuulkiisiiow innii aniga qad balaqa bii waxa i gaadhay min alwajaci xagga xanuunka maa taraa yacnii kanaad aragto ayaa aladii taraahu xanuunkaa darane aad aragto ayaa i haya marka wuxuu ka werweray dee markaa inuu dhici kartaba inuu dhinto markaa dardaarantole munaasib mau yahay innii qad balaqa bii aniga waxay gaadhay min alwajaci xagga xanuunka maa taraa kanaad aragto ayaa i gaadhay sidaad aragtaa lay hayaa wa ana aniguna duu maalin maal baan u saaxiibahay waxaa loo jeedaa duu maalin kasiirin sifadii baa la xadfay maadaama layska garanayo daraaddeed oo asal ahaan maalka dee inta yar iyo inta weynba waa la yidhahdaa inta badan iyo inta yarba maal waa la yidhaahdaa laakiin duu maalin marka la tasriixiyo saa loo sheego wuxuu ku dhacayaa maal badan ay duu maalin kasiirin buu u sifadii kasiirin baa la xadfay walaa yarisunii idhaxli maayo ila bnatun inan mooyaane cid kale idhaxli mayso inantaasoo lii aniga ii sugnaatay wuxuu u jeedaa cid ubado idhaxlaysaa ma jirtaan inantaa ahayn ama siday culammada qaarkood ay yidhaahdaan in badanoo shuraaxda ka midi cid markaa waxa weeye faralnimo igu dhaxlaysa casaba ha joogtee cid faralnimo igu dhaxlaysa oo inantaa aan ahaynna ma jirto marka wakhtigan carruur kale ma lahayn walaa yarisunii dhaxli maayo ilabnatun inan mooyaane cid kale dhaxli mayso inantaasoo lii aniga ii sugnaatay culammadu waa isku khilaafaan inantaasi ma caaishay ahayd caaishatu bintu sacdin mise ummu xakiim bay ahayd qaarba mid bay ku sheegeen afa atasaddaqu bihulusay maalii ma sadaqadaystaa xoolahayga marka saddex meelood laga dhigo laba dalool ahaan ma sadaqadaystaa saddex meeloodow laba dalool ahaan ma sadaqadaystaa bimacnaa suluska ama daloolka soo hadhay inanta iskaga filan saasuu u jeedaa yacnii qaybta ay ka heshaa ku filan qaybta ay ka heshaa nus bay dee yeelanaysaaye ku filan buu u jeedaa ila xoolihii waa badan yihin qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa maya sulusayn ha sadaqadaysan qultu waxaan idhi haddaan sacad ahay faashatru yaa rasuula allah kaan sadaqadaysanayaa nus ma noqonayaa kala badhow badh ma sadaqadaystaa fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa maya qaala faasulusu yaa rasuula allah saddex daloolow dalool ahaan ma sadaqadaystaa asulusku ma yahay ka la sadaqadaysanayo haddii fashatra iyo fahulusa loo dabdiyo oo la kor dhigo waxay noqonaysaa nasaqii horey ku socotaa yacnii sidii hore ayay ku socotaa oo laga tilmaamayo afa atasaddaqu bishatri iyo macnuhu saa inuu dhacayo laakiin maadaama la rafciyey wuxuu markaa noqonayaa in markaa waxaa weeye laga dhigaayo ee mubtada laga dhigayo khabar loo qadaraayo ashatru almutasadaqu bihi ama atasaddaqu bihi jumlada aad khabar ka dhigto jumlo yacni markaa kala badhow badh ma yahay marka kii la sadaqadaysanayey ama hal atasadaqu bihi qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam athuluthu yacni ka la sadaqadaysanaya waa saddex meeloodow meel ahaan waa dalool waathuluthu thuluthkuna daloolkaasina kasiirun waa fara badan yahay aw kabiirun ama waa weyn yahay innaka adigu sacadow intadar haddaad ka tagto antadara iyo intadar labadaba waa loo dabdiyey in la hoos dhigo hamsada iyo in hamsada la kor dhigo intadar haddii aad ka tagto shardiyay noqonaysaae warasataka dadka ku dhexlaaya aad ka tagto akhniyaa'a xaalay khaniyo yihiin oo hodanna yihiin khayrun waxay ka wanaagsan tahay min an tadarahum inaad ka tagto caalatan xaalay fuqara yihiin caala waa fuqaro caylah waa faqriga yatakaffafuuna annaasa caaladaasoo kuwa fuqarada ah oo yatakaffafuuna dadka hoos dhiganaya kafka annaasa dadka gacmaha hoos dhiganaya oo baryaya sidaa inaad kaga tagto waxaa kuu dhaanto kaaga fiican iyagoo hodannoo wax haysta inaad ka tagto innaka antadara waa waadix yaduna alimaamu nawowi wuxu uhi labadu waa saxiix intadar iyo antadara antadara yacni tegistaada aad ka tagto waxay noqonaysaa masderka laga dhalaalinayo ayaa markaa noqonaya mubtade noqonaya khayruna lagaga khabraya an tadara ay tarkuka oo maaddadan markaa waxaa weeye masderkeedii waa la dilo carabtu markaysaga way dileen oo may isticmaalin isticmaalka waa laga tuura masder la micnaa a soo qaado marka lagu yidhaha dhalaali waxay noqonaysaa tarkuka tegistaada aad ka tegayso warasataka dadka ku aad ka tegayso aghniyaa'a xaalay hodanna yihiin oo khaniyaal yihiin khayrun waxay ka wanaagsantahay min an tadarahum inaad ka tagto caalatan xaalay fuqaro yihiin fuqaradaasoo yatakafafuuna annaas waxaa bannaan yatakafafuuna inaad caalada ka sifayso waxaa kaloo bannaan inaad xaalayso inaad ka tagto iyagoo caalatan ah yatakafafuuna annaasa xaal dadka ay gacmaha hoos dhiganayaan aad ka tagto oo yatakafafuuna jumlada aad ka xaalayso damiirka maxalu nasbayaa lihaadaa ama damiirka mustakinigee ku qarsoon caalatan aad ka xaalayso wa innaka adigu lan tunfiqa ma baxsanaysid nafaqatan yacni nafaqo yacni wax la baxsado sadaqada oo maal ah baxsan maysid nafaqadaasoo tabtaqii biha aad ku raadinayso ku doonayso wajhallaahi allah wejigiisa aad ku doonayso ilaa ujirta calayha in laga ajar siiyo mooyaane xaal axwaasha ka mid a nafaqa ma baxsanaysid nafaqadaasoo wejiga ilaahay aad ku doonayso xaal axwaasha ka mid a ilaa ujirta calayha xaal laga ajar siinayo mooyaane xataa maa tajcalu fii fi imra'atik wax kale iska daayo waxaa laga ajar siinayaa waxa aad ka yeelayso fii fi imra'atik yacnii haweenaydaada afkeeda waxaad markaa ka yeelayso gudihiisa bimacnaa cuntada aad siinayso iyo sharaabka aad siinayso ooridaada aad siinayso xataa taasaa laga ajar siinaya fiih laba goor bay markaa ku jirtaa xadiiskaoo marna waa isim marna waa xaraf oo fiida hore waa xarafkii waa xarfu jar fiida labaadna waa tii isimka ahayd weeyo fami bay la macno tahay fii fi mra'atika ay fii fami mra'atika macnuhu u dhacaya fii famiha saasuu macnuhu udhacaya halad waxa ah fii fiyi imra'atika in la yidhahdo maana dhacday khata'a noocaasi inuu caan baxay marka waxa weeye waa fii keliya weeye adigu ku arkay asmaa'u khamsaha yacnii in marka la odhanaayo yacni fuuka iyo markaysa waxaan yani faaha iyo fiiha yacni marka waxa weeye saas la odhanaya marka isimku waa fii keliya weye qaala wuxuu yidhi sacad baa odhanaya faqultu waxaan idhi waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow ukhallafu bacda asxaabii ay a ukhallafu min baabi xadfi hamsati alistifhaam miyaa lay dibdhigayaa aniga oo layga dambaysiinayaa bacda asxaabi asxaabtayda dabadood oo maka miyaa laygu reebayaa meesha uu ku xanuunsaday waa maka makuu ku xanuunsaday marka badanka culammadu waxay u fasireen maka miyaa laygu reebayaayoo laygu dibdhigayaa aan ku hadhayaa bacdina waxay yidhaahdeen nolosha miyaa laygu baaqi laygu reebayaayo saxaabadayda kale yaa iyagoo tegey ya oo la oofsaday anigu miyaan hadhayaa laakiin sida horay u badiyaan badanka culammadu qaala wuxuu udhi nebigu calayhi salaatu wasalaam innaka lan tukhallafa adiga laguma dibridaayo wuxuu ka jawaabayaa dibridka markaa waxa weeye uu nolosha ku baaqi noqdo taasuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay innaka adigu lan tukhallafa laguma dibridaayo oo lagaama dambaysinayo saxaabadaada oo fa tacmala dabeed ma samaysid camalan camal camalkaasoo tabtaqii bihi aad ku doonayso wajhallaahi allah wejigiisa aad ku doonayso ila sdadta bihi inaad ku kororsato mooyaane darajatan darajo aad ku kororsato wa rifcatan iyo korayn walacallaka waxaan rajaynayaa an tukhallafa in lagu dibridoo lagu dambaysiiyo oo nolosha lagugu dambaysiiyo oo saxaabadaada lagaa dambaysiiyo in su'aashu ku saabsanayd oo uu nebigu ka jawaabayo ha ahaato iyo in nebigu tii la weydiiyey tu aan ahayn oo nooc markaa waxaan yacni bushaariina ugu jirto inuu uga jawaabay ha noqoto tay doonta ha noqotee walacallaka waxaan rajaynayaa an tukhallafa in lagu dibrido nolosha lagugu dambaysiiyo xataa yantafica bika si ay kuugu intifaacaan aqwaamun rag ay kuugu intifaacaan oo nafci kaaga helaan wayudara bika lagugu dhibo aakharuuna qaar kale oo yacnii gaalana ay kuugu dhibaatooto muslimiinna ay kugu intifaacaan in sidaa lagu dambaysayaa laga yaabaa waan rajaynaya allaahumma markaasuu nebigu duceeyey calayhi salaatu wasalaam allaahumma allaahow amdi liasxaabii hijratahum amdi u socodsii nuskhooyin qaarkood waxaa ku dhacay hamsada in wasli laga dhigo aan qatci laga dhigin laakiin saxdu waxay tahay in hamsada qaci laga dhigo amdi la yidhaahdo marka nuskhooyinka qoraaya ee imdi qoraya oo aan marka waxa weeye saaraynin calaamaddii ra'su cayn ya caynka korkiis aan saaraynin marka waxa weeye alifka waxa weeye markaa sax maaha saasi sida saxani waa in marka waxa weeye hamsada qaci laga dhigo kurka caynka la saarayana saynu horeba u sheegnay wakhtiyo hore waxaa laga soo qaatay qaci caynkeedii baa la soo qaatay markaasaa caynka madaxiisii ayaa la soo gooyo markaasaa alifka hoos laga saaraya ama kor laga saaraya waa qaci caynkaasaa la soo qaatay kurkii salaa laga jaray kurkaasaa la markaa waxba la saaraya maakhud min alqaci halka hamsatulwasliga ra'su saad loo qoro ra'su saadkaasina wuxuu faa'iidaynayaa wasli baa laga soo ikhtisaariyey kutubaha kale markii xoogaa cusri ku sugnaaday way iska dhaafeenoo waxba kuma qoraan laakiin masaaxiibta waa idinka arkoo hamsatulwasliga saad yar madaxii wax u eg ayaa markaa la saaraa ayaa la saaraa hamsatulwasliga allaahumma allaahow amdi u socodsii hamsadu waa litacdiye liasxaabii asxaabtayda u socodsii hijratahum hijradooda walaa taruddahum ha celinin calaa acqaabihim cidhbahooda dib ha uga celin oo qaar cidhbahooda ka laabta ha ka yeeli oo bimacnaa qaar markaa ridooboo diinkii ka noqda ha ka dhigin ama qaar hijradii ka noqda oo beledka ilaahay dartii uga hijroodeen iska dega ha ka yeelin marna waxay noqonaysaa waxa weeye yacnii dib u noqosho dee dhammaystiran haddii riddo loo noqdo yaa marna waxay noqonaysaa eh, dib u noqosho aan dhammaystirnay ila fadligii hijrada ka noqsaamaya laakiin ilbaa'isu sacdu bnu khawlah ha yeeshe ka dhibani waa sacdu ina khawla ah waxaa loo dabdiyaa laakina albaa'isa sacdu bnu khawlah oo marka waxa weeye nuunka la shado albaa'isana la kordhigo iyo marka waxa laakin albaa'isu sacd bnu khawla labadoo jib baa loo dabdiya macnuhuna waa isu tegayaan yarsii lahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yacni rasuulku wuxuu u xanuunsanayaa oo bimacnaa ka murugoonayaa yacni dhimashada sacd ibnu khawla uu maka ku dhintay an maata bimakka wuxuu u murugoonayaa uga xanuunsanayaa an maata ay an maata inuu dhintay daraaddeed sacd ibnu khawla bimakkata maka ku dhintay maka gudaheed ba'du waa darfiyo muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba ay soo wariyeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa cidda xanuunsanaysa in la booqdo waa tilmaamayaa ciyaadada markaa qofka xanuunsanaya la booqanayana fadiila ku sugan iyo ajar weyn ayaa ku sugan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey sacd ibnu abi waqaasna wuxuu ku bukooday maka gudaheedu ku bukooday nebiguna markaa waa soo booqday xanuunkuna waa ku darnaaday sacad ilaa uu is yidhi waaba dhimanaysaaba markaasuu dee nebiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xanuunkan darane ad aragtaa ee haya xoolo badanna waa u saaxiib ahay cid markaa dee ubadoo idhaxlaysana inan yar baa jirta inan baa jirta ama cid faralnimo igu dhaxaysa inan baa jirta yacnii casabo dhaxasho waa la helayaa uunoo dee ciddii ugu dhowbaa markaysa markaa casab ahaan u dhaxli doonta laakiin waxaa laga hadlayaa cid saami leh shuraaxda badankood wejigay sheegeen waa taas laakiin de hadduu zawjo oo kale markaa uu lahaa dee zawjada lafteedu saami bay leedaho alfarl weeye ya ahlu farl weeye marka hadday sugnaato in markan zawje uu qabay waxay noqonaysaa in la yidhahdo cid ubadoo idhaxlaysana inan baa jirta sacad wuxuu is yidhi markan waa abad eh, malaa dhimanaysaaba ama waa suuragal inaad dhimato laakiin muddo fara badan buu sii noolaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa u tilmaamay yaanu u qadcine inuu markaa waxa weeye rajaynaayo wakhti badan inuu sii noolaado oo dabeedna dadna ku intifaacaan dadna ku dhibaatoodaan oo lagu dhibo sidii baynay u dhacday nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam muddo badan baanu sii noolaa markanna inan quruu lahaaye ubad badan buu yeeshay ya oo inamo iyo hablaba leh waxaan filayaa inamadiisii dee inay toban gaadheen gaalana aad bay ugu dhibaatooto dee markaa waxa weeye ghazawaad buu markaysa markaa galay oo uu hoggaamiye ka aha markaysa waxa qaarkood dad waxa weeye murtadiin oo uu riddo u dilayna waa jireen oo wakhtigaas marka waxa weeye mas-uul meel looga dhigay uu xaddu ridda markaa ku fuliyey marka waa dadka ku dhibaatoonayay qaar kale waxa weeye toobaddu u qabtay waa ka soo noqdeen riddadii dabeedna marka waxa iyaguna waa ku intifaaceen muslimiintuna marka waxa weeye fatxigii iyo nasriyadii gacantiisa ku xasilay waa ku intifaaceen marka taana saas wey taana saas wey waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduu markaa leeyahay eh, maal badan maalkiisa wax ka mida inuu dardaarmaa inay fiican tahay oo uu shay khayra ku dardaarmo inay fiican tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa marka uu dardaarmaayo waa inaanu ka badinin sulus waa inaanu ka badinin saas aawadeed jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen saddex meeloodow meel ahaan inuu dardaaranka ka badiyaa ma bannaana bay yidhahdeen marka xaq wuxuu u yeelanayaa intaas in allaha tasadaqa calaykum bisului amwaalikum cinda wafaatikum ziyaadatan fii xasanaatikum waa xadiis lagu soo wariyey in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiisay culamada qaarkood ay taxsiininayaan allah wuxuu idinku sadaqadaystay xoolihiinna marka saddex meelood laga dhigo dalool ahaan ya waa inta uu xaqa u leeyahay inuu ku dardaarmo saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen waxa fiican in laga yareeyo suluska cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa low anna annaasa qaduu min asulusi ila arubuci inay suluska hoos uga dhigaanoo rubuc ka dhigaan marka intay ku dardaarmayaan afar meelood oo meel ahaan waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waasulusu kasiirun aw kabiir marka maadaama uu tilmaamay inuu fara badan yahay in laga yareeya inay fiican tahay baa laga fahmayaa buuri ahlucilmiga qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen khumuska fiican madaahibta qaarkoodna saasaabay istixbaabeen oo wuxuu yidhi markii khaniimadii khumus iyo loo qaybiyey akhmaas laga dhigay dee khumuskaas markaa in laga dhigo inta yacni markaa lagu dardaarmayo ayaan markaa jeclaysan lahaa laakiin way bannaantay ila sulus in la sadaqadaysta waa bannaantay waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a ah. in waxa weeye saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ee maka ka hijrooday maka inay ku dhintaan inay karaahiyeysan jireen oo lala nici jiray degaanka maka ay degaan iyo dhimashaday ku dhintaanba iyadoo dhimashadu aynay ikhtiyaarkooda ahayn waayo nebigu wuxuu yidhi yacni waxa laakin ilbaa'isu sacd bnu khawlah sacd ibnu khawlah wuxuu ahaa saxaabi muhaajir ah oo maka ka hijrooday oo beder ka qayb galay waa ninkii qabi jiray gabadhii la odhan jiray subaycat alaslamiya ninkii qabi jiray weeye marka ninkaas maka ayuu ku xanuunsaday dabeedna waa ku dhintay tiibu wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa waxa weeye aanu la jeclayn inuu maka ku dhinto inaanu la jeclayn waa si hijradu ugu dhammaystiranto halkanna saxaabada waa kan ugu ducaynaya allahuma amdi liasxaabii hijratahum walaa taruddahum calaa acqaabihim maadaama ummadda khayr la jecel yahay saxaabadiisa hijradu inay ka nuqsaanto wax u dhinmaan ma jecla nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaday kala duwan tahay qofku ikhtiyaaran markaa dee inuu maka isaga dego iyo in markaa waxa weeye isagoo ama nusuk ama wax la mida u soo yaro galay oo u yimi dabeedna markaysaa inay heddi ugu timaaddo farqi u dhexeeya labada labada farqi u udhexeeya beledkan maadaama axabu lbilaad ila allah baa ha ahaadee maadaama beledkan maka uu yahay beleday allah dartii uga hijroodeen inay ku noqdaan ma rabaan nebigaana u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inayna ku noqon oo aynay degaan ka yeelan saas aawadeed buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka yamkusu lmuhaajiru bacda qadaa'i nusukihi salaasan xadiiska saxiixaynka ruuxa muhaajirka ahi markuu nusugiisa guto ama cumro ama xaj uu guto dabadeed maka wuxuu ku sugnaanayaa saddex habeen waa halkay ka qaateen fuqahada shaaficiyada iyo xanaabiladu ay ka qaateen afar habeen meesha ruuxii safarka ahaa inuu joogo go'aansado xukmulmuqiim buu yeelanayaa xadiiska mafhuumulcadadkiisay ka daliishadeen oo waxa yidhahdeen maadaama rukhsad loo siiyey saddex habeen keliya inuu ku sugnaado ninkii muhaajirka ahaa maka inuu ku sugnaado intaa rukhsad loo siiyey waa marka saddexdaasi waxay ka dambaysaa marka nusuga la dhammaysta dabadeed kuma jirto intii nusuga la waday cumraa la samaynayo cumradii waa la dhammeeyey saddexaasu ruqso haysaa xaj buu marka u yimi xajkii waa dhammaystay markuu dhammaysto saddex habeen buu sii joogi karaa marka ka badan inaanu sii joogi karin baa laga qaadanaya hadduu ka badan sii joogana waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen inuu muqiim noqday oo ka degaan yeeshay maka saas aawoodee xukun muqiim uu leeyahay halkay fuqahada shaaficiyada iyo xanaabiladu ka dariishadeen weeye marka yacni hijradu inay u dhammaystiranto ayna ka nuqsaamin ayuu nebigu doonayay calayhi salaatu wasalaam saas ayuu doonayay xadiiska markaa wuxuu ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sacd ibnu khawla isagoo aanu markaa isagu degaan ka yeelan meesha haddana dhimashadu ku dhintay in nebigu aanu jeclaysanin ee uu la jeclaan lahaa meelaan maka ahayn inuu ku dhinto inuu saa la jeclaan lahaa yarsii lahu rasuulullahi sala allahu alayh wasalam wa arrisaa dabdi ahaan arrasaa lama yidhaahdo ra'da lama kordhigo saxdu waxay tahay arrisaa waa bikasri ra risaagana waxaa loo isticmaalaa laba macne waxaa loo isticmaalaa cidda markaa waxaa weeye baroor diiqdood kale waa loo isticmaalaa baroor diiqda waa loo isticmaalaa macno labaadna waa loo isticmaalaayo yacni murugada iyo ka xanuunsadka cid dhimatay laga xanuunsanayo laga murugoonayana attawajuc wataxasun waa loo isticmaalaa marka risaagii baroorta ahaa baroordiiqda oo marka waxaweye maydka maxaasintiisa la tirinayey iyo wanaagyaalkiisa ta noocaasa waa la diiyey taas ma aha markaa ta looga jeedaa waa attawajuc wataxasun baa loo jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa ka xanuunsanayey oo bimacnaa uu ka murugoonaayey laakiin inuu maxaasintiisii tirtirinaayo oo yacni marka waxa weeye risaagii la reebay inuu markaa la imanayo muraadku maaha yacni taas maaha bacdibaa waxay yidhaahdeenoo shuraaxda qaar aan ku arkayey oo kutubu sunno sharxay inay bacdigood yidhaahdeen sacd ibnu khawla ma soo hijroono maku iskaga sugnaaday oo siduu maka ugu sugnaa yaday ahayd inuu soo hijroodo ayuu soo hijroon waayey dabeedna maku ku dhintay siduu nebigu uga murugoonayaa saas weeye ya saas weeye laakiin warka noocaas waa war qalad ah aan sax saxaabigan sacd ibnu khawla waa saxaabi muhaajir ah bal badri ah oo beder ka qayb galay beder ka qayb galay saxdu waa saas weeye axaadiisna waa ku soo aroorto dee xadiiska marka waxa weeye eh, xadiis baa tilmaamaya inuu waxa weeye markaa uu sidaa yahay oo marka waxa inuu soo hijrooday dabeedna markaa maka ku dhintay intuu maka ku xanuunsaday ayuu dabeedna dhintay dabeedna maka ayuu ku dhintay saas wy xadiidkan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ciddii dardaaranka wax ka siyaada ah qadarkii u furnaa ka badan doonaysa inay ku dardaaranto in laga reebo laga nahiyo hadda marka waxa weeye calaa sabiil fatwa buu u weydiiyey istiftaa bay ka ahayd fatwa dalab nebiguna uga fatwoodo uga jawaabay afa atasaddaqu bihulusay maali qaala laa laakiin waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa ciddii markaa doonto marka dee inay eh, ama la weydiiyo amaba aan la weydiina markaysaa markaa doonaysa qadar ka badan inay ku dardaaranto in laga reebo ayaa markaa laga qaadanaya haddayba dhacdo cidi inay ku dardaaranto in intii ka badan sharcan ma fulayso haddaan warasadu markaa iyagu ijaazayn hadday warasadu markaa yidhaahdaan hadduu waalidkaya ku dardaarmay dad wada tabarruci kale ay yihiin oo carruur yaryay ee wax la mida aynay ahayn iyo agoon ay yihiin dad waaweyn oo xilasaamood oo tabarruci kara oo miirkoodii iyo maankoodii qaba oo ay yidhahdaan annagaa marka waxa weeye ku darno oggolaannay hadday ijaaseeyaan waxa weeye xaalka noocaasa inta ka badanna waa lagu darayaa laakiin haddii kale waxay noqonaysaa wixii ka badan lama fulinaayo in la fulin waayaana cuquuq noqon mayso iyo waalidinkaarnimo ma noqonayso waxay noqonaysaa in qadarka suluska ah ayaa marka waxa weeye yacni lagu fulinayaa dardaarankii yacni ciddii loogu dardaarmay yacni markaa lagu fulinay waxaa kaloo laga qaadanayaa ubadki iyagoo xoolale in laga tago ya inay ka fiican tahay iyagoo markaa fuqara' in laga tago marka hadduuba dee maal ruuxu lahaa maalkii inuu ka dhammeeyo ma ahu u is yidhaahdo yacni waxa weeye dadka kala sii ama markaysaa wax yaraa naf lahayn uu u soo reebo ya ee waxaweeye waa inuu markaa ay noqotaa inuu iyaga laftooda dee wax u daayo ila ajar buu ka helayaa waa midda kale waxay yidhahdaan culammadu mas'ale muhima oo fiqhi ah masaladaas waxay tahay ruuxu hadduu xanuunsanayo xanuunkaasina uu yahay marad makhuuf xanuun geeri looga baqayo uu yahay aynay dhacday xanuunka laftiisii inuu u dhintay aanu ka kicin tabarruca wakhtigaa uu sameeyo dardaaran bayaanu noqone oo ha yidhahdo hebel baan siiyey guriga hebel baan siiyey dhulkan hebel baan siiyey gaadhigan hebel baan siiyey geelan yaa yacani waxa weeye waa la soo celinaya wax ka soconaya ma jiraan waayo yacnii dee kasta oo la bixiyo fii maradin makhuuf xanuun geeri looga baqayo gudihii masalanoo kale waxaa lagu sheegay xanuun geeri looga baqayo ayaa lagu sheegay xanuunkiina kama kicina waa u dhintay yaanu odhanba markaan dhinto hebel baale yaanu odhan ha yidhahda haddaan siiyey hadda hadda ayaan siiyey hadduu xanuunkii isla xanuunkii u dhinto aanu ka kicin waa la soo celinayaa waxaa lagu darayaa tarikadaa lagu darayaa oo waxaa la yidhaahdaa tabarruc kasta oo la sameeyo fii maradin makhuuf xanuunkaana uu qofkii u dhinto aanu ka kicin waxaa la ictibaarinayaa wasiyo dardaaran inay tahay mar haddii dardaaran la ictibaariyana laa wasiyata liwaarisin ruux marka waxa dhaxlayaa dardaaran ma leh haddii aanu dhaxlayn dardaarankii umbaa la ictibaarinaya oo qadarkii ulukaa lagu darayaa laakiin waxaan u jeedaa cidda marka waxa weeye dhaxalkalihi siinta wakhtigaa wax la siiyaa haddii wakhti hore la siiyo uu caafimaad qabo la garay hadduu xanuunsanayo xanuunkan se geeri aan looga baqayn la garay waa suuroobaysaa way fulaysaa haddii xanuunka geeri looga baqayay laakiin uu ka kacay ou ka ladnaaday iyadana waxa weeye marka waa ka duwan tahay intaasoo qayd marka israacaan haddii cidda marka waxa weeye deeqdaa la siiyey ay yihiin cid dhexal joojinaysa ay yihiin oo markaa uu yidhaahdo hebel waxaasuu leeyahay kani waxaasuu leeyahay kani gurigaasuu leeyahay kani daaraddan buu leeyahay kani geelan buu leeyahay kani gaadhigan buu leeyahay wax ka soconayaa ma jiraan waxay noqonaysaa wuu dardaarmay dardaarankana cid wax dhexlaysaa male siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa la soo celinayaa tarikadaa lagu darayaa taasna sidaas iyada ah weeyaan xadiidka sideedaad can abi hurayrata cabdiraxmaan ibni sakhrin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam abi hureyre ma wuxuu caan ku yahay eh, abi hurayra magiciisiiyo magaca aabbihiiba aad baa laysugu khilaafay salaasiin qowl baa ku sugan culamada qaarkood baa sidan arjaxo imaamu nawowi ayaa wuxuu arjaxay cabdiraxmaan ibnu sakhrin in la yidhaahdo culamada qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen tarjiixa caynkaasi wuxuu u baahan yahay caddayn abu hureyra abu hureyra caan ku yahay can abi hurayrata cabdiraxmaan ibni sakhrin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii allah wuxuu yidhi ina allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum allah eegi maayo ilaa ajsaamikum jidharhkiinna eegi maayo walaa ilaa suwarikum muuqaalladiinna iyo sawirradiinnana eegi maayo walaakin yanduru ha yeeshe wuxuu eegayaa ilaa quluubikum qalbiyadiinnuu eegayaa riwaayaadka qaarkood oo muslim saxiixa ku soo wariyey waxay ku dareen walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ha yeeshee wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo camalladiinnuu eegayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey nusakha riyaadsaalixiinka qaarkood waxaa ku dhacay walaa ilaa acmaalikum ilaahay eegi maayo jidharhkiinna muuqaalladiinna iyo quruxdiinna walaa ilaa acmaalikum camalladiinnana eegi maayo taasina waxa weeye waa khata marka waxa weye dabcadaha qaarkood ku dhacay weeye saxdu waxay tahay yacni markaa qalbiga iyo camalkaba allah u eegaya rawahu muslim xadiiska muslim baa saxixa kusoo wariyey marka jirarka iyo sida ay yihiin allah ma eegayo miyuu weyn yahay miyuu yar yahay miyuu jidh yar yahay muuqaalkiisu iyo sawirkiisu miyuu qurux badan yahay miyuu foolxun yahay xoolihiisa ma eegaayo miyay fara badan yihiin miyay yar yihiin manaasibtiisa kale ma eegayo wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo camaladiinna dadka qaarkood camalka maba ictibaarinayaanba waxay leeyiin ilahay waa qalbi jire yacanii qalbiguu eegaa dee qalbigiiyo camalkaba allah waa eegaa oo xadiisku waa ka sheegaya walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiyadiinnii camalladiinnu eegayaa marka waxa weye sida uu qalbiga u eegayo camalkana u eegaya camalku sharciga miyuu waafaqsan yahay mise waa khilaafsan yahay qalbigu marka waxa weyaan yani maqasad wanaagsan baa ku jira maqasad xun yacni taasuu allah eegaya marka niyada in la wanaajiyo camalkana la wanaajiyo ayaa laga qaadanaya xadiiska sagaalaad can abi muusa cabdilaahi bni qaysin alashcariyi radia allahu canhu qaala su'ila rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam abii muusa alashcari wuxuu uhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa la weydiiyey can irajuli yuqaatilu shajaacatan can irajuli ninka xaggiisaa la weydiiyey yuqaatilu dagaalamaya shajaacatan yacni geesinimo daraaddeed u dagaalamaya wa yuqaatilu dagaalamaya xamiyatan qiiro daraaddeed u dagaalamaya wa yuqaatilu riyaa'an istusnimo daraaddeed istusnimo daraaddeed u dagaallamayaan yacani waxay ka dhigan tahay waawgu bimacnaa aw aw yuqaatilu xamiyatan aw yuqaatilu riya'an ayu daalika fii sabiili illah intaa keebaa ilaahay waddadiisoo jihaadka ah ku sugan keebaa jihaad ku jira fa qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa man qaatala ku kastoo dagaallamo dirira litakuuna si ay u noqoto daraaddeed u dagaallamo u dirira kalimatullaahi kelmadda ilaahay hiya alculyaa ta korraysa si ay u noqoto u dagaalamaa fa huwa fii sabiili illaah allah waddadiisoo jihaadkaa buu ku sugan yahay muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa markaa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu sheegayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in la weydiiyey ka jihaadka markaa ku sugan waa kii ma ninkii geesinimo daraaddeed u dagaalamaya oo isla geesinimo muuji ama qiiro daraaddeed u dagaalamaya yacni markaa ama markaa waxa istusnimo u dagaalamaya yacni intaa keebaa jihaadkii ku jira nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam intaa bidnaba inayna ku sugnayn xukum caamana waa sheego daabid ah oo laga garanaayo ka jihaadka ku jiriya kaan ku jirin oo intii la sheegay keliya aanu ku kaaftoomin kuwani kuma sugnee aanu saa odhane uu sheegay daabiday ku garanayaan kan ku sugan iyo kaan ku sugnayn oo wuxuuhi man qaatala litakuuna kalimatullahi hiy alculya fahuwa fii sabiili illah ku kastoo dagaalamo u dirira si ay u noqoto kelmadda ilaahay iyadu ta korayso u noqoto wuxuu ku sugan yahay kaasi jihaad fii sabiili illahi buu ku jiraa mafhuumu shardiga waxaa laga qaadanayaa kaan sidaa u dagaalamin qasadka caynkaasa aan u dagaalamin litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa ee reer hebel inuu korreeyo u dagaalamayo ama qowmiyad heblaayo inay korayso u dagaalamayo ama isagu marka waxa weeye inuu geesi la yidhahdo u dagaalamaya ama waxa weeye inuu markaa qiiro yacni markaa u dagaalamaya yacni markaa maqaasid kale iyo dana kale u dagaalamaya ama isagu inuu xukunun gaadho wuxuu u dagaalamayaa ay tahay kullu daalika inaynay jihaad ku jirin jihaadna aynay noqonayn ayaa laga qaadanaya yacni daabitka la eegaya waa taa weeye jihaadku wuxuu leeyahay dee shuruuduu leeyahay waa in markaa cidda lala dagaalamaya ay tahay dee gaalo tahay yacni badlu juhdi yacni waa in marka waxa weeye lagu bixinayaa awooddii iyo karaankii lagu bixinayaa fii muqaatalati alkufaari alxarbiyiin gaalo xarbiyiin ah oo ahlu xarbi ah in lala dagaalamayo loola dagaalamayana linusrati diin alislaam diinka islaamku inuu korreeyo loola dagaalamayo taasaa waxay noqonaysaa jihaad bay noqonaysaa jihaad bay noqonaysaa haddii cidda lala dagaalamaya haddii ay tahay qabaa'il islaynaysa ay tahay waxa weeye jihaad ma noqonayso jihaad ma noqonayso waxay noqonaysaa xuruub qabaliya yacni xarbu fitan bay noqonaysaa waa dagaal fitan ayay noqonaysaa haddii waxaa loo dagaalamaya ay tahay yacni waxa weeye in waxa weeye markaa reer hebel korreeyo ama isagu xukunka helo dee mid waxa weeye jihaad noqonaya maaha jihaad wax noqonaya ma aha haddii waxaa loo dagaalamaya ay tahay in markaa waxa weeye cid xukunka ay gaadho inay doonayso uun yaa wasiiladay doonaba ha ku gaadhayaan xukun doonuna ay ka tahay bixiila aw biukhraa dee waxa weeye litakuuna kalimat ullahi hiy alculya ma ah yacni saas marka waxa ma marka daabidka la eegaya waa inay tahay yacni qasadka loo dagaalamaya waa inuu sidaas yahay waa inuu sidaas yahay cidda lala dagaalamaya inay gaalo tahay haddii qasadka loola dagaalamaya aynay ahayn diinka islaamka in loo nusraynaayo loo gargaarayo diinkiina cidda la dagaalamaysa aynay eh, ay ku qumman tahay yacni waxa weeye waa inay iyagii ku qumman yihiin mar labaadkana waxay ula dagaalamaya ay tahay diinka daraaddii reer hebelnimo aynay ahayd yacnii gaalaba ha noqdaane waxay ula dagaalamayaan reer hebel hadday tahay iyo reer hebel inuu koreeyo dee jihaad ma aha jihaad ma ah fadli jihaadna lagu heli maayo fadli jihaadna lagu heli maayo yacani waxa weeye waxay ku xidhan tahay yacni cidda lala dagaalamayo iyo xaalkay yihiin iyo shuruudihii inay dhan yihiin iyo ciddani markaa qasadkay ula dagaalamaysaa inay sidan tahay litakuuna llahi hiya alculyaa ya yani qasadku waa inuu saa yahay haddii markaa ciddan la dagaalamaysa sharcigii ayna ku qumanayn walow cidday la dagaalamayaan gaalaba ha noqoto fardan wa taqdiirane waxay noqonaysaa dee jihaad ma aha jihaad ma aha bay noqonaysaa waxaynu garan karaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacani waxa weeye dagaalladiisii jihaadka ahaa dagaal ka mid ah ayaa saxaabada qaarkood waxay ahan fulaan shahiid fulaan shahiid fulaan shahiid ilaa markii dambe ay yidhahdeen yani nin bay yidhahdeen kani waa shahiid markaasuu kalla inii ra'aytuu fi nnaari min burdatin ghallaha lam tusibha almaqaasimu kani waa shahiid bay yidhaahdeen markaasuu yidhi maya shahiid ma aha yaa waxaan ku arkay isagoo naarta ku sugan muxuu naarta ugu sugnaa ma taariku salaad buu ahaa mise mid diinta caayuu ahaa yaa yacni mise mid qabyaaladdu dagaallamayuu ahaa intaa midna ma ahayn macawisuu khaniimada ka dhabbiyey oo ka siibay oo aan qaybihii gaadhin oo la qaybinin aawadeed buu naarta ku gelayaa buu yidhi oo shahiidnimadii ugu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam bal ka warran hadduu taarikhu salaad yahay bal ka warran hadduu qabyaaladu dagaalamayan ya yacni qabaa'isha waxa weeye qolo waliba waxaa dhici karta inay markaa tidhaahdo yacni waxa weeye waana laga gardaraa shuhadaanu nahay baatil wey waxaas ya dagaallada qabaa'ishu iyo marka waxa weeye casabiyaadku yacni shahaado mid lagu helayo ma aha wax shahaada a ah laguma helayo jabahaadkii markaysaa yacni xukuumaadka ku kacay xukuumaddii horee jirtay ee xumayd yacni ku kacay waxay ugu kaceen diin ahaan ma ahayn mid diin ahaan ula dagaalamaysana ma jirin waa dagaallo qabaa'il bay ahayd waxa yani qabiilnimo ya iyo qiiro qabayaaladeed ayaa lagu dagaalamay oo marka ay xukunka ku doonayeen qolo waliba qolyii hore bilaabay hadday tahay iyo qolyihii dambe ka dambeeyey hadday tahay mid diin ku dagaalamaysa ma jirin mid shahaado ku helaysana ma jirin ama arrinka ku saabsan qofku marka waxa weeye isagoo madluuma in la dilo oo isagu markaa xumaan aan ku sugnayn taasi waxa weeye reer ku doonaba ha noqdee haddii isagoo waxaa aan ku dhex jirin dhooqadaas oo ka baxsan qabiilku doonaba ha noqdee cid dulmiday markayse markaa ay dulmido dee waxa weeye yacnii aakhiro dulmigaas sawaabkiisa waa helayaa laakiin adduunyada mid shahiid lagu sheega maaha waayo baabka shahaadada marka laga hadlayo shahaadadu waxay ku saabsan tahay shahaadadan adduunyada marka waxaa la odhanayo qofkani waa shahiid oo shahiid fi dunya waalaakhira waxa weeye waa inuu asaarata marka hore ay jihaad tahay marka dambena waxa weeye waa in markaa isagana yani waxa weeye shardigii u dhammaystiran yahay liajli illaahna ula dagaalamayo litakuuna kalimatullahi hiy alculyaa qasadkiina markaysa aanu ka xumaan shuruuddiina ay dhammaystiran tahay laakiin waxaa jira dad sawaabka shuhadada yeesho aakhiro laakiin adduunyada waa shahiid lama yidhaahdo shahiidun fi aakhira la yidhahdaa kaas kaana xaalkiisa ma oginoo arrin baatin ay ku xidhan tahay oo ma garan karo hebel sawaab shahiid buu aakhiro yeelanayaa yacni waxaweye ma odhan karo oo yacni isagoo madluum ahba cid ka gardarani ay dishay yacni waxa weeye innagu hadduu markaa madluum ahaa yacni waxa weeye ruux qumanaan iyo wanaag lagu yaqaanayna uu yahay yurja lahu alkhayr laakiin lama qatcinayo lama goynayo ya in kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzaki cala allahi axada hadda ma aragtaa yacani nebigu wuxuu yidhi ha jasminina haddii markaa midkiin uu ammaanayo walaalkii ha yidhahdo saasaan u malaynayaa wallahu xasiibuhu allah baa xisaabaya walaa uzaki cala allahi axada saa ha yidhaahdo bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystaa baab la yidhahdo baabun laa yuqaalu fulaanu shahiid lama yidhaahdo hebel waa shahiid abwaabta bukhaari bay ka mid tahay fiqhu lbukhaari fii taraajimi ya yacni waayo shahaadadii waxay ka dhigan tahay yacni in janno loogu markhaati kaco kale ka dhigan dee ruuxiina ma ogin marka dee in arrinka la iska jasmiyo o la iska yidhaahdo qofkii marka waxa weeye inuu iska jasmiyo arrin qalada weeyi qofkii markaa waxa weeye dee markaa jihaadkii xaqa ahaa lagu dilay ee shuruuddiisu dhammaystirnaa inagu baatinkiisa inaan ogaane wax markaa khilaafsanna ayna inooga muuqan axkaamta shahaadada waa lagu dareerinayaayo dee waxa weeye lama maydhayo yacni waxa weeye laguma tukanayo yacni sidii shahaadadaa loo aasayaa laakiin ma odhanayno ilaahay agtiisa ilaaba ilaa waxaasuu ka helayaa midayn odhan karro ma aha midayn odhan karro ma aha oo jannada iyo naarta dee allah baa haya waxa weeye in markaa mid markaa dadka gacanta ugu jirtana ma aha mid dadku xukumi karaanna ma aha umuuro haybiya inay ku tacalluqdaa umuuro haybiya ayay ku tacalluqdaa cid markaa la filaayo inay wanaag ku sugan tahay baa dhici karta in wanaaggii ayna ku sugnayn hadday doonto munaafiqnima ku sugan tahay ya oo allah muxuu yidhi wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum marka waxa weeye shahaadada marka in la yidhaahdo waa cid walba waa shahiid la yidhaahdo ama ma nin waliba markaysaga u yidhaahdo qoladiisa markaysa wadashahaday ahaayeen arrinka noocaasi waa arrin baatila shareecadana wax ku sugan ma aha jabahaadkana wax marka waxa weeye yacni markaa ku dagaalamayey diin oo litakuuna kalimatullahi iyo alculya u dagaalamayey ma jirin ama jabhado wadaada ha noqdaan ama markaa qaar marka waxa weeye kalaba ha noqdaane yacni saas yada ah yacni marka ayaan markaa jihaad xaqa oo sax ahi aanu markaysa markaa u dhicin marka waxa weeye saas yada weeye halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub